tahay ee ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay waxa weyan umadda khatar weyn bay ku keenaysaa walidalika atalaacubu bilkalimaat walalfaad waxa weeyaan waa dulmi weeyaan waana waana tuqyaan iyo xadgudub sidaan xalay aan tilmaamayna ummadda waxaa uu u geystay arrinkaasi dhibaatooyin fara badan buu u geystay iyadoo la tixraacayo ta'wiilka baatilka ah ee ay ku dhaceen kooxihii ahli bidaca ahaa ee ahlu sunnaha ku khilaafay caqiidadooda iyo nahjigooga iyo dariiqadooda taa inaan dib ugu noqdo dooni maayo mawduuca aan doonaya inaan caawa aan ku bilaabo taqriiban hadduu waktigii saamaxo mawduucan dhowr terminology oo la isticmaalo ayaan doonayaa inaan kaga hadlo si aan xale u sheegana ayo hel khulakhawaad yacni istilaaxaadkan iyo weerahan la doonayo in la fahmoo la saxaa qaarna waa qaar asalkoogu ay kitaabkii sunnaha ku yimaadeen oo laakiin si ka duwan oo khilaafsan sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu doonay loo isticmaalay qaarna waa weedho inagu cusub oo la doonayo in maalinkaa maanta ah lainoo hoosgeliyo in eh, mafaahiim iyo macaani iyo arnimo aan diinta ilaahay subxaana watacaala aan ku banaaneen eh, <clears throat> erebixinta aan ku bilaabayo caawa ilah baan ka baryayaa subxaana watacaala inuu xaqii waafajiyo waxa weeyaan waa waxa lagu magacaabo tajdiid اlkhiaab addiini tajdiid اlkhiaab addiini eh, macnaheedu waxa weeyaan tajdiid waa cusboonaysiin weeyaan in la cusboonaysiiyo khitaabka diiniga ah kuwa munxarifiinta ah ee ka leexday ariiqa ahlusunna waljamaaca casrigan waxa weyan qaar baa heerkaasii dhaafa oon ku koobsan inay yidhaahdaan waxaa loo baahan in la cusboonaysiiyo khitaabka diiniga ah dabcan khitaabka diiniga waxaa loola jeedaa waa eh, eh, waa khitaabka shaarica alkitaab wasunna ayay ayay ula jeedaan qaar baan xaggan ku ekaan ee gaadhay inay dhahdaan waa in la naqdiyo oo la kritisaskareeyo nusuusta kitaabka qur-aanka iyo sunnaha ayuha likhwa alkhawaat waxaa laga yaabaa in e, e, de dabcan inagu afka carabigu afkeenii aynu kuwa hadallo ma aha laakiin waxa weeyaan e, luqadani waa luqa isticmaalaan kuwa diinta ilaahay subxana wa tacaala cadowga u ah ama calmaaniin ha noqdaan ama libraaniyiin ha noqdaan ama kuwo kaloo yani shareecada ilaahay subxana wa tacaala diidanba ha noqdaane laakiin xitaa yani haddaad luqada afgariisga aad ku hadasho waxa weeyaan waxaad ku arkaysaa in terminolojigaasi uu ku jiro oo uu ka mid yahay eh, luqadda ay isticmaalaan kuwa wax ka yidhaahda ama wax ka qora ama wax ka qeexa mashruuca maanta la doonayo in Eh, eh, eh, bedelid ama dibu habeyn loogu sameeyo diinta ilaahay wa watacaala oo muslimiinta loo soo qadimo diin khilaafsan tii aynu ka dhaxalnay nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam ee saxaabadiisu ayna soo gaadhsiiyeen waxaan ku bilaabayaa oon leeyahay ayuha alikhwa alakhawaat khusuumu shareica kuwa shareecada cadowga u wihii ee kasoo horjeeda ee iskugu dhafan calmaaniyiinta iyo liberaaliyiinta iyo kuwii kuwa iyaga la socdaaba marxaladan ay maanta joogaan waxay garanayaan in si yacni cad oo muuqata aanay uga hor iman karayn diinta iyo shareecada bal waxay fahamsan yihiin in aanay publically aanay muujisan karayn mashruuca ay wataan oo ah in shareecada eh, iyo diinta ilaahay subxana wa tacaala waxyaabo badan oo kamid a ah laga saaro ama laga bedelo eh, markaa waxa weeyaan yani nimankani mashruucoogu uu cad yahay oo mashruuc qarsoon maaha ayib magacay doonaana mashruucaha ugu yeedhaan ama alislaam almuctadil ama islaamka qoyar socodkaa ama waxay doonaan ku magacaabaan laakiin mashruucoogu waa mashruuc ay caddaysteen laakiin ka hadaf marxali waxa weeyaan waa istiraatijiyad ay waqtiga taagan oo keliya isticmaalayaan in aanay ahdaaftooda yacni aanay caddaysan inkastoo kuwooga raadicalka ama kuwooga mutatarufiintii aanay qarsanba ujeeddada ay ay u jeedaan waayo ayuha alikhwa alakhawaat yani waxaad wada garanaysaan in arimaha la doonaya in diinta ilaahi subxana watacaala laga saaro ama arimaha xaaraanta ah ee la doonaya in diinta lagu daraa ay yihiin arimo ay culimadii hore ay kutubtoodii kaga hadleen meel kaleba maxaadu tegi almadaahib alarbaca fuqahadii in madaahibtaasi dawintay ay kutubtooda ay ku sajileen oo ay oo ay ku dawineen masaaئisha maanta ay nimankani uh, muranka iyo dooda ay ka dhilan ay ka dhalinayaan النawوي رaحimah الlahu taعalى fi الmajmuع ayuu ku dawinay iبن qudama fi الmغني iبن caabidin fi xaashiyatihi masale ay culimadii ay ka masaail ay culimadii ay niqaasheen oo laga hadlay weeye laakiin miyay nimankani maanta ku dhacayaan inay idhahdaan anagu shaafici baanu diidanay miyay ku dhacayaan inay idhaahdaan waxaanu diidanay maalinka maanta ah in hadallo uu uu imaam xanjariya ama imaam abu xaniifa ama imaam malik ama culimada kale madaahibta bal waxaanay ku dhiirnaynayn ayuhalikhwalakhawaat inay si toos toosa ah, ay ay u daacniyaan ama ay u dhaawacaan kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala iyo sunaha rasuulka sala allah alay slam walidaalika haddaad mar aad daawato muqaabalaadka yani waraysyada nimankaa lala yeesho waxaad arkaysaa inay marka su-aalaha si toosa loo weydiiyo markiiba waxay ku dhacayaan tanaaqudaad bay ku dhacayaan in waxa ay wataan iyo mashruuc ay wataan ayaad arkaysaa inay markiiba aanay ka hor caddaysaneyn bulshaweynta iyo dadweynaha muslimiinta ayo alikhwa walkhawaat yacni nimankani si ay u meel marsiiyaan mashruucooga ah in diinta waxyaaba badan laga bedelo maslkii oo kale yani waaa laga waxyaabahay doonayaan waxaa kamid a ah in eh, xeerka qoyska ee shareecada ku sugan in wax laga bedelo waxay doonayaan maslkii oo kale in eh, xoriyad la siiyo eh, kuwa munxarifiinta oo maslkii oo kale haddaad la socotaan distoorka qabiyada ah ee soomaalida maanta loo dejinaayo subxaa allah waxaa loogu magacaabay distoor qabyo ah ilaahayna subxana watacala wuxuu leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum bal isku eg bal tanaaqudaadkaa daawo ilaahay diintii waan idin kaami buu yidhi subxaana wa tacaala nimanba maanta samaysanaya waxay ku magacaabeen distoorka qabyada ah distoorka qabyada waxaa laga niqaashaa barnaamij taxano oo b b c du ay soo dayso shacbiga soomaalida ayaa l ayaa inta kolba qodobo distoorka qabyada la doonaya soomaalida lagu dhaqo laga soo qaato ayaa la weydiiyaa oo la ydhaa maxaad u malaynaysaa haddii qodobkaasi uu distoorka uu ku jiro yani waxyaalaha laga niqaashaya waxaa kamid a xoriyat اlictiqaad qofka soomaaliga diintiisa ma bedeli karaa mise ma bedeli karo oo soomaalidu soo muslimiin maaha teeda kale soo wax diinta ku qariran maaha oo aynaan qarsanayn in nebigu salى اllahu alay wasalam uu yihi man badela diinahu faqtuluuh qofkii muslime diintiisa bedelaa xaakimka sharciga ah ee incaqadat lahu bayca sharciya waa inuu xukunkaa ku fuliyo oo u dilo ayib maxaad ula jeedaa xoriyat اlictiqaad distoorka soomaalida loo loo dhigaayo in lagu daro bandi ama qodob ka hadlaya qofka soomaaligi hadduu doono diintiisa uu bedeli kara ama bedeli karo macnahay samaynaysaa waa maxay miy mise way u banaantay in qof soomaaliya diintiisa bedelo maanta waxaa laga hadlayaa ayuha alikhwa alkhawaan laba nin ma isguursan karaan laba dumar ma isguursan karaan oo yani waxa weeyaan heer subxaan allah yani aan marna la finanayn in la gaadho oo diintii ilaahay subxaana wa tacaala la tacniyo ayaa la gaadhay qofka muslimka ah ayoha alikhwa alakhawaat ma u bannaantay in loo fotiyo diinta ilaahay xuduudda ilaahay subxana wa tacaala oo la yidhaa nin nin ma guursan karaa kuwiina ogolow gacanta taaga kuwiina aan ogolanow gacanta ha taagina culimada muslimiinta mid kamida ah ayaa maalin baan dhegaysanaya masladaasuu ka hadlayay wuxuu hi gacantaagaa aad taagtay ee tiri anu ma ogoli waan ogolay in magaranaysaa xorriyad la siiyo kuwa camalkii xumaa ee qoomuluud ku dhaqmaa haddaad tiraa waan ogolay gacantaa aad taagtay gaalnimii kufri bay ayay kugu ridisaa marka ahlikhwa walakhawaad yani waxaan ma caddaysan karaan laakiin waxay dhaahdaan maanta anagu diinta kama soo horjeedno qur-aanka kama soo hor jeedno laakiin waxaanu ka soo horjeednaa alfahm alkhaati lilislaam fahamka qaldan fahamka qallooca ee dad badan oo muslimiini xitaa culimadooda ay ku jirto ay diinta ay ka fahmeen walidaalika waxay leeyihin waa in yani markaanu leenahay eh, eh, eh, waa in dib noqosho iyo dib in loo fiiriyo loo baahan yahay axkaamta guurka axkaamta dumarka xuquuq اlinsaanka xoriyat اlqowlka ama ma garanaysaa freedom of speech oo la doonayo in la yidhaahdo shareecada dawaabidii ay u dhigtay iyo axkaamtii ay u dhigtay laguma dhaqaayo subxaan bal waxaan doonaya ayo hore marka la leeyahay khitaabka diiniga waa in la bedelo waxaan doonayaa inaan idinla wadaago culimmada islaamku khaasatan culimmada usuul fiqiga wax ka qortay masaladaa waxay ka yidhaahdeen awalan waxay yidhaahdeen alxukmu sharci dabcan xukm sharciya lama bedeli karaayo laa sheekh baan bedeli karayn laa shariif baan bedeli karayn laa madaxweynaan bedeli karayn laa baarlamaan baan bedeli karayn ayib waxay yidhaahdeen khitaabu shaaric hadalka shaaricu bimacnaa waxa weeyaan yani sun kitaabka iyo sunnuhu xukmiga sharcigii ee la odhanayo waxaasi waa amar waxaasi waa nahyi oo waa layna amray waa laynaga nahiyey inaga ayaa ikhtiyaarin la siiyey oo waa mubaax axkaamta sharciga saasi waa maxay waxay idhaahdeen waa khitaabka shaarica ee ku tacalluqa afcaasha bini-aadmiga biafcaali اlcibaad dhinaca amarka ama dhinaca nahyiga ama takhyiiran oo wadcan sidaa usuul fiqiga lagu yaqaano wa khitaabu shaaric waxa wy waa kitaabka ilaah iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam in la yidhaha xukunka sharciga ayaa la bedelaya haddaba ufiirso ille waxay nagu leeyihiin tajdiidu alkhitaab addiini in khitaabka diinigaa la bedeli leeyihiin macnaheedu waxa weeyaan in la yidhaha khitaabka shaarica ayaa la bedelayaa waxa weeyaan waxaan ujeedaa in xukunka sharcigaa la bedelayaa oo wax ilaahay xalaaleeye baa xaaraan laga dhigayaa ama wax alla subxana wa tacaala xarimay ayaa xalaal laga dhigayaa waxay taasi macnaheedu tahay ayuha alkhwa alakhawaat in hadalkii ilaahay subxana wa tacaala ama xadiiskii nebiga sala allahu alay la bedelaayo wa khitaabu shaaric laa yamlik axadu min albashari an yugayirah saas culimadu ihahdeen xukumka sharciga waxa weeyaan waa khitaabkii ilaahay ilahay baa yihi waxaas waa xalaal ilahay baa yihi waxaas waa xaaraan dee haddana markaa xukunka sharciga qof bila aadamoo bedeli karaa ayuha alikhwa walakhawaat ma jiro haddii aynu dhinac kale aynu ka eegno marka la leeyahay xukun sharciga oo nebi maxamed inoo sheegay sala allahu alay slam kitaabka ku dawinan ama sunnaha nebiga sala allahu alay wasalam ku dawinan ayaa la bedelayaa macnaheedu waxaan xukun hore oo ilaahay inagu waajibiyey ama dusha ingu inaga saaray ayaa la nasakhaya masalada naskhiga ama naskhada xukun sharciga la bedeliyana culimmadu waxay ku fasireen oo idhaahdeen annasku waa maxay waxay idhaahdeen waa rafcu lxukmi sharciyi bikhitaabin aw rafcu lxukmi sharciyi bidaliilin sharciyin mutaakhir waxay idhaahdeen naskiga in xukun sharciga oo yaalay in la bedelaa macnaheedu waa maxay waxa weeyaan waa in xukun sharciga lagu bedelo daliil sharciya oo ka dambeeyey maalkii oo kale nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi ragga marka laga hadlayay ziyaarada qubuuraha eh, ay ziyaaranayaan nebigu fii bidaayat اlislaam ragga waxaa laga nahiyey inay qubuuraha siyaartaan laakiin markii dambe nebigu sala allahu calay wasalam wuu u baneeyey oo wuxuu yidhi aakhira ayay idin xusuusinaysaa marka nasakhidda marka shareecada laga hadlayo macnaheedu waxawn xukun sharciga oo yaalay ayaa waxaa imanaya khitaab dhinaca ilaahaya subxaana wa tacaala ama rasuulkiina soo gaadhsiiye sunnihiisa ah oo xukunkii hore bedelay marka niman kale khitaabka diiniga waa in la waa in cusboonaysiin lagu sameeyo renewal tajdiid lagu sameeyo amaba leh axkaamta diintan waa in maanta wax laga bedelo oo diinta laga dhigo progressive diin hor socoda oo diintu goormay dib socod noqotay macnaheedu waxa weeyaan waxay leeyihin axkaamtii uu ilaahay qariray ama uu rasuulku sala allahu calay wasalam inoo sheegay ee uu sidaa kaga dhintay wtamad kalimatu rabbika sidqa wacadla sidqan fi lakhbaar wacadlan fi laxkaam bay culimadu yidhahdeen kelmaddii ilahay way dhammaatay diintii ilaahay waa waa kaamil culimmadeena waxay isku waafaqeen in aanu wax axkaamta laga nasakhaya aanay dhici karayn bacda mowti rasuuli llahi sala allahu alay wasalam bacda mowti rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam saasay culimmadeennu ay isku waafaqeen sheekh alislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala ayaa waxau yidhi qofka isagu bannaynaya in axkaamta shareecada naskhi ku iman karo bacda mowti rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu qofkaasi wuxuu bannaynayaa buu yidhi waa ibnu taymiya sheikh islaam raximah allahu tacaala qofka ku andacooda in axkaam diinta kamida la naskhi karo nebiga dhimashadiisii kadib sala allahu calay wasalam qofkaasi wuxuu muslimiinta u bannaynayaa inay diintooda wax ka bedelaan bacda nabiyihim sala allahu alay w oo waxay la mid yihiin buu yidhi shekhulislaam ibnu taymiya sida qolada kiristaanka ee tidhi ciise calayhi salaam nabiy llaahi ciise ayaa u baneeyey oo u sharciyeeyey culimada kiristaanka inay xarimaan wixii ay u arkaan in taxriimkiisa maslaxu ku jirto ama ay xalaaleeyaan wax diintooda in e, e, e, xaaraan ku ahaa hadday u arkaan in xalaaleyntiisa ay maslaxu ku jirto nasaarada kristaankaasa ku dooda nabi ciise ayaa siiyey powerkaasi authoritygaasi suldadaasi inay diinta ay ku ciyaari karaan diintooda ku ciyaari karaan oo waxay doonaan ay samayn karaan maantana waad aragteen in kaniisadaha maraykan kuwa kamida ah in loo ogolaaday gayskii iyo lisbiniskii loo ogolaaday culimadoodii iyo baadiradoodaba ka niqaashay dele waa nabi ciise a culimada powerkan siiyey authority-ga inay suldadan in diinta waxay doonaan ka bedelaan maadaama nimankii yani iyo dumarkii camalkaa fooshaxuu ku dhaqmaya ay maanta maraykan ku bateen dee kiniisada yaan loo diidine ha loo ogolaada kiniisada bal waxay baasgareeyeen qaraaro kiniisadaha qaarkood ka soo baxay kiniisadao dhan maaha kiniisadaha qaarkood qaraaro ka soo baxay in nin geeyi uu noqon karo baadar kiniisada dadka ka wacdiya ibnu taami raximah allahu tacala isagoo naqdiyaaya yani arinkaasi ay kiristaanku ku doodaan ayaa wuxuu yihi raximah llahu tacaala wahada walaysa haada arinkaasina maaha diin almuslimiin diinta muslimiinta arinkaasi ayuha alikhwa walakhawaat kama mid ah ayuu sheikh alislam ibnu taimiya uu leeyahay marka waaa ku waxaa kaa muuqanaysaa nimankan le diinta ha la cusboonaysiiyo ama tajdiid ha lagu sameeyo axkaamka diinta waanad ogtiin oo ku celcelimay xalay baan idiin sheegay haddaad wax akridaan ama aad wax dhegaysataan waxau niqaashka noqday wax caalamiya ee alqanawaat alfadaa'iya tiifiyada jaraa'idka internetka lagaa niqaasho waxa weeyaan waa in diinta ilahi subxana wa tacaala la tacniyahay waxa ugu weyn in la leeyahay shareecadu progressive maaha horsocod maaha shareecada horta ba inaga joojiya inaga joojiya shareecada qolada la weydiiyo raay ururinta b b c du ay ka sameynayso eh, distoorka qabyada ah dad soomaaliyeed ayaa waxay ku leeyihiin war soomaalidu waxaa keliya xal maanta ugu jira waa distoorka xalmuna diinta ilahay ku jirin qur-aankii sunnuha miyuuna xal inoo ahayn oo nabad iyo magaranaysaa inaynu ku dalkeennii aynu ku noqono aynu ku nasanno maan diinta iyo shareecada iyo islaamka maan lagu gaari karayn ayib marka ayuha ikhwa walkhawaat shareecada oo la diiday ayaa kamid a waxaa kamid a qaybo shareecada kamida oo maselka horka la yidhaahdo dumarku in raggu afar dumara ma guursan karaan ribadu waa xaaraan cabdijaliil almajlis alintiqaali allibi markiis taaqigii qadaafi la dilay ee xukunkii ka baxay ayaa waxa weeyaan wuxuu jeediyey khitaab buu jeediyey cabdiljaliil mustafa cabdiljaliil oo majlis intiqaaliga madaxu ahaa wuxuu khitaabkiisa ku sheegay oo yidhi war shacabkii reer libiya waxay iska xoreeyeen maanta talaaqii madaxa kaga fadhiyay afartan sano waana waxa weeyaan naxariis ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey walidaalika dowladda cusub ee libiya xukumi doontaa shareecada islaamka ayay ku xukumi doontaa laba tusaale ayuu dadka usoo qaaday l dadka waa inaad wax waaqaca aad kala hadashay wuxuu yidhi bunuugta ribowiga laga furi maayo oo nidaam ribowiya oo dhaqaalaha lagu dhaqo libiya laga ogolaan maayo talabaad labaad waxaa la ogolaanaya tacadudka la ogolanayaayo ninkii isagoo ilaa laba aan guursanaya ama saddex ama afar sida shareecadu ay u banaysay waa loo ogolaanaya aduu hadaba arag calmaaniyiintii iyo libraaniyiintii ilaa sacuudiga gaadhay subxaan lah ayo ikhwa waanu xajiiba maanta calmaaniyiinta adduunka ku nool kuwa ugu xun inta aan ka akriyey kuwa sacuudiyiinta weeyaan min akhbasihim weeyaan sida ay maqaalaadka ay qorayaan rag iyo dumarba ay shareecada ku dacniyayaan ay diinta ku dacniyayaan ay culimmada ay ku dacniyayaan ay kaga soo horjeedaan mashruuca mashruuca islaamigu waa waxaan la qiyaasi karin waa laba kelmadooda uu yidhi oo xaq ah libiya dowladda cusubi shareecada ay ku xukumaysaa nidaam ribowiya la ogolaan maayo raggana waxaa u bannaan tacadudka waa tusaale ahaan buu bixi waa kaa ma garanaysaa maxay tole wejiga lagaga soo boodiyey marka waxaa ikhwa waxyaabo badan baa la doonaya in diinta lagaga bedelo yani tusaalooyinkana yani intaan hadlaayo kolba wixii aan xusuusto waan kusoo dari doonaa laakiin marka nimankan maanta le diinta tajdiid ha lagu sameeyo macnaheedu waxa weeyaan waxay dib inagu celinayaan ta'wiilaadkii qaraamidada iyo baatiniyada inbay dib inagu celinayaan oo in nusuusta qur-aanka iyo sunnaha laga bixiyo sharax iyo ta'wiil baatila waxa weeyaan sheekh islam ibnu taymiya raximah allahu tacala isagoo ta'wiilkii qaraamidada iyo baatiniyada tilmaamaya wuxuu yidhi ta'wiilkaasi wuxuu ahaa hada tawiil fi kaiiri min almawaadic wuxuu yidhi waa min baab taxriif اlkelim can mawaadicihi ficlanna kaa weeyaan waa min baab taxriif اlkelim can mawaadicihi waay wuxuu kaloo meel kale oo ku yidhi hada tawiil eh, hada tawiil almadmuum albail huwa tawiilu ahli اtaxriifi wاlbidac arrinta ayo ikhwa akhawaat yani nimankan almaaniyiinta ama liberaaliyiinta ah ama xitaa kuwa casraaniyiinta iyo moderniska laftooda oo kuwo islaamiini ay ka mid yihiin waxaa ka dhaadhacay markay taariikhda yurub darseen khaasatan ku kuwa galbeedka wax ku bartay waxay arkeen in ay yurub ay soo martay marxalado fara badan dabeetna waxay arkeen in yurub yani renaissancekii iyo maraaxishaha faraha badan ay soo martay ay uu yurub noqotay dowlad cilmaaniya oo markaa ay qaraar ku gaareen in diinta iyo magaranaysa maxay tole siyaasadda la kala saaro kaniisadda separation between the church and the state nidaamkooga waa taqaana diintiina naskii diiniga ahaana laga niqaashay bal la gaaray in naskii diiniga ahaa la naqdiyo maanta maxay leeyihiin inoogna meeshaasina wax ku gaarna war horumar sooma doonno saan xalayna ku lahaa ninkii soomaaliga uu yidhi waxaan waar diinta masaajidka ku haya ya diintuyana masaajidka aanay ka soo bixin diintiyo siyaasadda kala saara culimmadu wax walba ha ka hadlaan laakiin yayna siyaasad ka hadlin yayna mucaamalaadka ka hadlin yayna dhaqaalaha ka hadlin yayna xukunka iyo dowladda aanay ka hadlin xalina waxaan idiin sheegay fadiilatu sheekh moxamed saalix bin cuthaymin raximah llahu tacaala inuu yidhi waa waa jaahiliin kuwa u haysta in ilaahay subxaana wa watacaala lagu caabudo mucaamalaad in cibaadooyinka oo keliya diintana yani xukunka diinta cibaadooyinka lagu dhaqo sida salaada iyo soonka xajka laakiin wixii mucaamalaada aan diinta aan lagu dhaqin ayqol khawaad arrintani khatarta ay leedahay aawadeed ayaa waxaan idiin sheegayaa tusaale caalam islaami ka dhacay taqriiban waxay ahayd eh, nineteen twenty five kii kun iyo sagaal boqol iyo shan labaatankii in wadaad azhari ahaa oo cali cabdirasaaq la odhan jiray ayaa waxaan wuxuu ka baxay ijmaacii muslimiinta wuxuu si toosa uga hor yimid qur'aankii aankii iyo sunnihiibuu si toosa uga hor yimid ashari buu ahaa wadaadkaasi asharigii wuxuu qoray kitaab uu bixiyey alislaam wa usuul اlxukm islaamka iyo asalada xukunka kitaabkiisaasi wuxuu ku qariray oo ku sugay laba qadiyadood oo ku khilaafay ijmaacii ummadda iyo wixii muslimiintu ay isla ogolaadeen ee diin iyo islaamnimo iyo shareeca u ahaa labadaa qodobka hore wuxuu ahaa inuu yidhi diinta islaamku cilaaqad lama laha siyaasadda bimacnaa diinta iyo siyaasadda waa in kala la kala sooco waxa wey waa sida reeyurub kale waan waaynu noqono islaamnimaduna waa in kristaanka ay la mid noqoto qodobkaas waa qodob qodobka labaad ee ku dooday wuxuu ahaa inuu yidhi wax khilaafo islaami la yidhaha ma jiro khilaafo islaamiya wax la yidhaha ma jiro muslimiinna haisku daalinina inaad khaliifo iyo khilaafo inaad dhisateen haisku daaline war ummadaha horo maray dhinac ka raaca ninkani azhari buu ahaa sheekh buu ahaa wadaad buu ahaa laakiin wuxuu ku dhacay wax aan hore loo maqal wuxuu khilaafay ijmaaci ummadda bal waxaan idin sheegaya ayo ikhwa akhwaat culimadeena islaamku siday ugu adkaayeen masaladaasi oo arrimaha waaweyn qadciyaadka iyo qawaacidda iyo usuusha diinta inaan ciyaar la gelin jirin azharkii awalan waxa weeyaan waxay dhahdeen shahaada alcaalamiya shahaadii caalamigeedu ashar ka qaatay dib baa logala noqday azhari matid baa layihi shahaadaasi maadaama aad waxaad ku hadashay uma qalantid shahaadada yani in digrigii asr ama dibloomihii asharku ku siiyey ciqaabta labaadeed usan laga saaray waa maxay waxaa la yidhi xubin baad ka ahayd culamaa alashar xubnimadiina waa laga xayuubiyey culamaa alashar kama mid tihid ciqaabta saddexaadeed usan laga saaray waxay ahayd in la yidhi qaadibu qaadibu maxkamad ka ahaa waxaa la yidhi qaadi sharciya ma noqon kartid seebaad qaadi sharciga noqon kartaa waxa weeyaan waxyaaba diinta asaladeedii ka ahaa ayaaba dafirsantood oo diinta kitaabaad ka qortee intaasun uguma dayn sheekh alashar kitaab buu qoray uu ku naqdiyey afkaartiisii mufti diyaar almasriya isna kitaab qoray uu ku naqdiyey afkaarta uu cali cabdirasaaq ku qoray kitaabkiisaasi alislaam wa usuul alxukm ibnu cashuur mufasirkaas isaguna naqdi cilmiya ayuu ka qoray uu ku naqdiyay kitaabkaasi alislaam usuul xukm bimacnaa waa maxay inaan marna la ogolaan ayo ikhwa alkhawaad in diinteenna loogu ciyaaro diintu waa haabit diintu isma bedelayso nebi maxamed sala allahu calayh wasalam kadib axkaamta maalinka maanta uu sugan aynu kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu alay wasalam aynu ku hayno waxayn axkaamtaasi waa in siday tahay loo qaato oo aan la bedelin marka yani niman kale waxaanu leenahay eh, tajdiid baanu ku samaynaa khitaabka diiniga ah macnaheed waxa weeyaan waa in dibu habeen lagu sameeyo maanta waxaad maqlaysaa yani eh, alislaam almuctadil alislaam altaqliidi alslam almutaarif alslam almriki xataa waxaan maqlay alslam alfaransi diimo cusub oo totally khilaafsan diintii ilaahay subxaana wa tacaala ariqu akhawaad waxaynu ognahay in haddaynu nahay ahlu sunna waljamaaca waxa weeyaan sidai ahlu sunna waljamaaca ay diintan iyo islaamnimadan ay u fahmeen in loo qaato weeyaan yani wixiiya waa isku waafaqeen ee ijmaaca og ee kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu alay slam waafaqsan in sidii ay ahaayeen loo qaato laakiin waxa maanta adduunka ka socdaa ayuha ikhwa akhawad waa waxyaaba khatara fitan baa lagu jiraa walidaalika ayaan xalay sidaan aan idin lahaa yacni culimada iyo islaamiyiinta maanta waxaa la gudboon inay juhuuddooda ku mideeyaan inay macrakad weyn la galaan calmaaniyiinta iyo liberaaliyiinta si ay isku hortaagaan afkaarta diinta lidka ku ah ee la doonayo in ummadda lagu dhex faafiyo shareecada la tacniyaayo axkaamta ilaahay la bedelaayo wixii alla xalaaleeyey oo la xarimaayo wixii alla xarimay oo la xalaaleenaayo ummadda oo jahawareer lagu lagu in dhalinaayo waxa weeyaan yani macrakataasi caqaa'idiga ah ee in laga hadlo in wax laga qoro in la naqdiyaa waxaan waa hawl weyn oo culimada u taala waxaa dib ugu noqotaa ayuha ikhwa alakhawaat yani haddaad albidaaya wanihaaya lilxaafid ibnu kasiir haddaad akhrido waxaad arki doontaa sida culimada islaamku ay isku hortaageen nimankaasi zanaadiqada ahaa ee xalaashaday muxaramaadkii qisas buu sheegayaa isagu ibnu kasiir raximah llahu tacaala uu xaadir u ahaa oo bacdu culamaa almadaahib ay joogeen markii xukunka ilaahay subxana wa tacaala lagu fulinayay nimankaa xalaashaday wixii ilaahay subxana wa tacaala u xaaraan yeelay sheekh alxaydaan min kibaar culamaa asacuudiya ayaa wax dhacday dhowr sano ka hor barnaamij idaaciya ayaa wax laga weydiiyey su-aal baa laga weydiiyey su-aasha la weydiiyey waxay ahayd ka waran baa la yidhi hadihi alqanawaat alfadaa'iya tiifiyadan faraha badan ee ummaddii lagu soo jeediyey marka waxaa loo sheegay dabcan si aad ogtihiin tiifiyada carabiga alqanawaat alfadaa'iya kuwa ugu xunxun qaar ka mida waxa leh boqorro sacuudiya leh sheekha ayaa su-aal baa la weydiiye loogu yidhi yani xukunkoogu waa maxay nimanka waxaan wadaa ee qanawaadkan xunxun ee fasaadka ummadda yani la daba jooga maxaa laga yeelaya sheekhu su-aal buu su-aasha wuxuu kaga jawaabo u yidhi waxa weeyaan nimankaasi waa in amaama alqadaa sharci xaakimka sharciga waa in la hor keeno dabeetana waxa weeyaan xukunkoogu nimankaasi waa dil buu yidhi amaama alqada sharci in la hor keeno weeyaan marka sheekha waxa w dabcan e- e- e- waa hadal culus weeyaan hadal culus hadalkiisii markaa wuxuu keenay xujo sharciga buu u keenay wuxuu yidhi alaan buu yidhi nidaamka sacuudiga dadka hadii qof lagu qabto daroogo iibinayey xukunka u yaallaa waa maxay buu yidhi xukunka u yaallaa waa dil a xukunka u yaallaa waa dil culimadiina saasay ku fuduyoodeen shekh cabdilcaziz ibnu baas iyo culimadii hore ee sacuudigu saasay ku fuduyoode in ninka lagu qabto isagoo xashiishad tarwiijinaya ama iibinaya xukunkiisu waxa weeyaan waa waa icdaam sheekhu markaa su-aal buu su-aal buu meesha soo dhigay u yidhi labadooda keebaa dararka ugu weyn yahay alladii yufsid addiin walcaqiida ajyaal dhan diintoodii baabiinaaya ee fasaad ku ridaaya makaasuu dararkiisa iyo fasaadkiisa uu weyn yahay mise kan xashida iibinaya wuxuu arrinku waa iska cadi cumuuman waxaan ujeeda ayh ikhwan akhawaat yani eh, masalada aan xoogga aan saaraya waxay tahay in fasaadka diinta lala doonayo iyo maalinkaa maanta ah yani caqiidada islaamka sida loo dacniyayo iyo dasaatiirka yani diinta ka fog ee maalinkaa maanta ummadda lagu dhaqaya waxa weeyaan waa arrin khatara arrin aada iyo aada u khatara weeyaan masaladuna maanta dowladun maaha caalam caalamislaami meelo meelo badan oo kamida ah dawaaqiqdii way dhacday laakiin yaa arrinka sii xoojinaya ee sii wadaa cidda sii wada ayuha ikhwa alkhawaad waxa weyn waa calmaaniyiinta iyo magaranaysa qanawaadkooga iyo maraakistooda fikriga ah iyo warbaahintooda iyo yani madaaristooda fikriga ayaa waxaa faafinaya oo ummadda ku dhex faafinaya marka masaladaasi yani waa inaynu fahamno in waxa lagu sheegayo in la cusboonaysiiyo khitaabka diinigii macnaha ku dahsoon madmuunka ku qarsooni waa maxay waxa weeyaan waa in khitaabka sharciga la bedelo waa in xukum sharciga la bedelo xukum sharciga lama bedeli karaayo bacda mowti الnabiy salى اllahu alay wasalam xukm sharciga la bedeli kari maayo waay <clears throat> nimankani sidaan idhi waxay ku doodaan oo idhaahdaan alfahm اlkhaaطئ lilslaam ayaanu kasoo horjeednaa oo dad baa diintiisi qalada u fahmay dabcan yani aynu idhaahno magaranaysaa min ajli yani dooda aawadeed aynaanhu waayahay inaguna haddaynu muslimiin nahay ayuha alikhwa alkhawaat waxaynu ognahay sideedaba sideedaba fahamka qallooca ee diinta ilaahi subxana wa tacaala laga fahmaa waa khatar weeyaan sidaan xalay culimada aan ka soo naqilayna waxa weyn ta'wiilka baatilkii fasaad xaddaafa ayuu ku keenay ummadda maa min طaa'ifa inxarafat can nahji ahli sunna ma jirto daa'ifad ka inxiraaftay nahjigii ahlu sunnaha ilaa ay ku dooday in wixii ay ku baaqisay caqiidadeedu uu ahaa wax sharciya uu ahaa wax sharciya yacni aljahmiya markay tacdiiliyeen uh, sifooyinkii ilaahay subxana wa tacaala waxay ilaahay baanu ceebi nuqsaan aanu ka nasahaynaa qadariyadu markay dafireen qadarka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa waxay ku doodeen ilaahay baanu subxana wa tacaala aanu cadli aanu u qiraynaa rawaafida iyo shiicadu markay yidhaahdeen saxaabadii nebiga iyo saadaadoodii way gaaloobeen dhowr gacmaha lagu in gacanta lagu tiriyo mooyaane waxay ku doodeen inay sidaa u sameeyeen inay magaranaysaa jacayl aalubeytka ay jecel yihiin aawadeed ta'wiilka faasidka khatartiisa ayuu leeyahay laakiin hal ikhwal akhawaad yacni islaamku wuxuu ina baray si yani jahliga looga hortago ayib jahliga si looga hortago oo loo joojiyo haddaynu nimankan aynu nahno waayo waan idinla ogol lahay waan idinla ogol lahay in fahamka qaldan ee diinta soo galaa hala hala joojiyo waa kelimatu xaq iyagu baatil bay ula jeedaan laakiin waxaan leenahay ayuha ikhwa akhawaan yaa fahamkaa qaldan yaa saxaya su-aalaha dadku ay diinta ka qabaan ayaa uga jawaabaya ayuha اkhوa اkhawat arinka meesha yaala taa weeyaan imaam imaam mslim raximah اllahu tacaala muqadimada saxiixiisa ayaa wuxuu kaga soo wariyey kelmad u baahan biyadahaba lagu qoro oo uu yihi alimaam maxamed ibnu siriin raximah اllahu tacaala wuxuu yihi maxamed ibnu siriin hada imaam ina hada اlcilma diin ina hada اlcilm diin fanduruu canman ta'khuduuna diinakum wuxuu yidhi ina hada اlcilm cilmigani daban markaa wuxuu ka hadlayay sanadka ayuu ka hadlayay xadiiska laakiin diintoo dhan baa cilmiya hada alcilm diin diintani cilmigani waa diin ilan cilmigan ayuha alikhwa alkhawaad ilahay baad ku caabudaysaa soo maaha si aad u soonto si xajido waa cilmigani waa diin buu yidhi ee fanduruu iska eega canman ta'khuduuna diinakum cidda aad diintiina aad ka qaadanaysaan waxa weeyaan waa khabiir islaamiya baa la dhahdaa oo waxa weeyaan islamic studies buu ka dhigaa jaamicadda heblaayo af carabina mama akri karaayoba ya af carabina mama akri karaayo kutubtii islaamka asalka u ahayd kuma akriyi karaayo af carabi haddana waxaa la leeyay waa dictor b h d iyo mutakhasis buu ku yahay waana khabiir waana expert islamic studies marka waaa laga wey marka idaacadaha iyo tviyadu markay doonayaan waxa ka ogaadaan xuquuqda ay dumarku ay ku leeyihiin islaamka islaamku muxuu ka qabaa xuquuqda gayska iyo lisbianiska islaamku muxuu ka qabaa in freedom of speech islaamku muxuu ka qabaa dee dabadunu qaba uun yaa loo tegayaa kooda kood nimankaasi b h d da ku sitay islamic studies laakiin waxa islaami ay ka garanayaan aanay jirin culimada rabbaaniyiintaee muslimiinta ah culimada xaqiiqada culimada iyagu diinta dhigtay ee caalam alislaami daafahayga meel walba ka jooga iyo xitaa khaarij alcaalam alislaami ku nool ee meel walba ay ka helayaan uma tegayaan uma weydiinayaan waayo dee jawaabta ay raadinayaan baynay ka heleen culimadeena jawaabta ay doonayaan ayayna ka heleen walidaalika nimankaas u tagaan waa saa weeyaan alimaam cabd llahi bnu malik raximah llahu tacaala ayaa waxaa la weydiiye o nebigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi wayad ullahi maca aljamaaca jamaacadana waa laynagu dardaaray jamaacada muslimiinta jamaacata ahlusuna waljamaaca ahlilxaq waa aya baa la yidhi cabdilmaahir mubaarak raximah llahu tacaala waxa uu yidhi waa abubakar wa cumar saa logu yidhi abubakar iyo cumar way dhinteen ee yaa jamaaca ah <clears throat> yaa jamaacaah baa la yidhi jamaacadii muslimiinta ee ahlulitibaac ahaa caqiidada saxda aheed aya weeyaan maanta lagaga daydaa diintii xaq ahayd markaa raggan uu magacaabo wuxuu yidhi fulan wa fulan hebel iyo hebel raggii u magacaabay ayaa hadana lagu yiri hebel iyo hebelna way dhinteen markaa wuxuu yidhi abu xamsa abu xamsa asukari ayaa jamaaco ah waa maxamed ibnu maymuun almarowsiy raximah llahu tacaala imaam saalixa ayuu ahaa oo saaxibu itibaac toosan sunaha nabiga sal allahu alay slam kaga dayanayay nin keliya imaam keliya ayuu ley isaga isag isagii baa jamaaco ah cabdullahi bn mubaarak raximah llahu tacaala sheikh lislaam abu xamsa zukari ayaa jamaaco ah marka haddii la doonayo in ummadda jahliga laga saaro dee akhi waxa weeyaan ummadda culimadeeda ha lagu xidho a'imadeeda ha lagu xidho dadka ahlucilmiga ee diinta garanaya ha lagu xidho ayuha ikhwa alakhawaat oo su-aalaha maanta ino hor yaalla culimadaasi ha la weydiiyo teeda kale dadka diinta jahligu kaga jiro waxaa loo baahan iyaguna in magaransa aanay fursad siin kuwa diinta dacniyaaya oo akhi haddii aanan anugu masale sharciya aanan aqoon inaan afka faraha la gala masale sharciya maaha haddaan jaahil ka ahay waxa weya culimada waa inaan u daayo oo culimadu iyagu ha ka fidyoodaan nuquul baan idila wadaagayaa culimadeeni slafku ay yidhaahdeen imaam malik raximah اllahu tacaala ayaa waxa uu yidhi min fiqhi اlcaalim an yaquula laa aclam fiqhiga ninka caalimka ah waxaa kamida ah iyo fahamkiisa inuu yidhahdo waxaan u garaneen laa aclam ashacbiy raximah اllahu tacala waxa uu yidhi laa adri inaad ku jawaabto ma garanaya waa nisf alcilm waa cilmiga kale barhkii waay maxamed ibnu siriin ayaa waxa uu yidhi lian yamuuta arajulu jaahila khayrun lahu min an yaquula maa laa yaclam inuu qofku iska dhinto isagoo jaahila oon waxba garanayn ayaa uga khayr badan inuu ku hadlo waxaanu garanayn cabdullaahi ibnu mascuud radi allahu tacaala canhu ayaa waxa uu yidhi man kaana cindahu cilm falyaqul bihi qofkii aqoon xambaarsani ha ku hadlo aqoontaasi waman lam yakun cindahu cilm falyaqul allahu aclam kii aan aqoon lahayna ha yidhahda ma garanayo ayunakhwaad kelmad baa jirta uu yidhi abu xamid alghazali raximah allahu tacaala oo xaqiiqatan maanta u baahan in dadka muslimiintu ay fahmaan kelmadiisaasi waxay ahayd oo yidhi abu xamid alghazali low sakata man laa yaclam lasaqaa khilaaf low sakata man laa yaclam lasaqaa alkhilaaf qofka aan waxba garanayn hadduu aamusi lahaa qofka aan diinta ilaahay aan aqoon u lahayn ee masaaisha sharciga hada xalaal wahada xaraam ya in hada amr wahada nahyi qofka aan cilmi lahayn hadduu iska aamusi lahaa khilaafku muslimiinta ugu dhex bixi laakiin maanta waxa weeyaan way wada daldalmayaan hadal baa ka soo wada hadhay qof kastaaba wuxuu doonayaa inuu diinta ilaahay ra'yiisa ka dhiibto marka waa maxay khilaafkii baa batay imaam axmed raximah اllahu tacala kelmadiisii isagana iyaaka an taquula qowla laysa laka fiihi imaam iyaaka an taquula qowla laysa laka fiihi imaam ha odhan buu yidhi kelmad imaam aanu kaaga horeyn iyo kelmaddii kale waxaan xusi doonaa alimaam ashaaficiy raximah اllahu tacaala idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi hadduu xadiisku nebiga sala اllahu alayh wasalam uu Eh, uh, lama sl mxamed alimaam shaafici raximah llahu tacala wuxuu yihi kaasi ayaa madhabkeyga idaa saxa alxadiiu fahuwa madhabi eh, marka ayo ikhwa akhawaat masaladaasi waa masale khatara yani oo loo baahanya inay muslimiintu aad iyo aad ayga ay uga digtoonaadaan lakiin waxaan u baahannahay yani cibaaraadkaasi idaa saxa alxadiiu fahuwa madhabi an taqula qowla laysa laka fiihi imaam kelmadahaasi waxay qawaacid cilmiya u yihiin manhajka ahlu الsunة wاljamaca fi اlاstidlaali wالnadr siday diinta u fahmaan sida ay axkaamta ugala soo dhex baxaan daliilka kitaabka iyo sunaha manhajkaasina ay hore khulakhawaad salafige waadixee cadina waa inaanu ku koobnaan طalabaة اlcilm laakiin waa inu noqdo yani manhaj la faafiyo oo caamat اlmuslimiin ay fahmaan oo inuu u dhaadhaco looga baahan yahay kaasi haddana aa kaga baxo waxaan doonaya inaan usoo noqdo ayo khulakhawaad yani in mustalaxa labaad oon filayo aan rajeynayo in waktigu igu sameeya insha allahu tacaala mustalaxan labaad waxa weyan ayo khulakhawaad waa mustalax alguluw xadgudubka ama in wixii diinta ku yimid xadka la dhaafiyo kolkaasi yani ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu yihi ya ahla اlkitaabi laa tagluu fi diinikum walaa taquluu calى اllahi ila alxaq ya ya ahla alkitaabi ree alkitaab waa yahuudiya nasaarada laa taqluu fii diinikum diintiina ha ku xadgudbina oo xadka ha dhaafinina walaa taquluu cala allahi ila alxaq ilaahay korkiisana ha odhanina oo ilaahay ka sheegina waxaan xaq ahayn oo xaqun ilahay subxana wa tacaala ka yidhaahda masalada yani saaad aragto ayhkhw alkhawaat yani alguluw waa waxa weeyaan waa lafdi shareecada ku yimid lafdi shareecada ku yimid weeyaan alfaada shareecadana waa in loo qaato sidii ilaahay subxaana wa tacaala u qariray rasuulkuna u qariray a'imadii diintuna ay u fahmeen laakiin waxa ayolkhwaad yani maanta yani calmaaniyiinta iyo allahuma sal ala maxamed libraaniyiintu in eraygaasi alguluw waxay u isticmaaleen siyaabo aan shareecada yani aan waafaqsaneyn yani waxaad arkaysaa in in la odhanaayo waxaan ninkani waa mutaarif ninkani waxa weeyaan waa waa waa sayflabood bal waxa yani waxaan idin sheegayaa qiso yar oo yani rubamaa inay mawduuca ay muujiso alitixaad alcaalami liculamaa lmuslimiin oo uu madax ka yahay fadiilat doctor yuusuf alqaradaawi ayaa sheekha waxa naa'ibu ra u ahaa madaxweyne xogeen waxa ku ahaa waxa u ahaa wadaad shiiciya oo iraaniya aayatullaahi maxamed cali akbar sheekh qaradaay wuxuu ahaa waa waa ra-iiska weeyaan saddex buu lahaa maxay tolayiin ilaa iminkana uu leeyahay saddex madax waxay ku xigeen mid waa sunni midna waa shiici midna waa ibaadi alkhaliili oo ah in muftiga cumaan weeyaan cumuuman aayatullaahi eh, eh, maxamed cali akbar inuu aayatullaahi yahay mooy magacaas la baxaane su aayatullahi ku noqda ilah naga og cumuuman ayaa waxa dhacday dhowr sano ka hor haddaad akhbaarta aad la socoteen waxa dhacday in shaah alqardaawi inuu naqdiyey shiicadii u naqdiyey khaasatan cayda ay nabiga caayaan sala allah waxaan ujeedaa ay saxaabada nabiga caayaan tacniga ay caasha ay tacniyaan iyo isla markaasi faafinta ay madhabkooga raafidiga shiiciga ay ku dhex faafinayaan caalam alislaami maxamed cali akbar oo naayiibkiisii ahaa masale baa u ka xanaaqay wuxuu qaatay in sheekh qaradawi uu ka leexday ariiqii taqriibka xaqiiqatan sheekh qaradaawina ilaa soddon sano in kusoo dhow ayuu ku baaqayay in shiicadii ahlu sunnaha laysku keeni karo laakiin akhiiran yani waxaad moodaa inay sheekha u dhaadhacday in shiicadu ay diintoodu tuqiyo iyo been iyo dabaka wareeg iyo waxay qarsadaan iyo tacni ay saxaabadii tacniyayaan bal ay gaalaysiinayaan ay ku dhisan tahay marka idaacabaha iyo tifiyada ayuu ka hadlay oo wuxuu yidhi sheekh qardaawi waxa weeyaan maalinka maanta ah wuxuu ku kacay raali kamey akhiiranna xitaa uu iska casili jagadii uu alitiaad alcaalami liculamaa muslimiin uu hayey sababta uu sheekha u naqdiyey doctor qardaawi uu iskana casilay jeegadiisii wuxuu yidhi waxaan jeegada uga tegey laba cibaarodood buu yidhi midba midba mar buu yidhi mid wuxuu yidhi waxaan uga tegey waayo xubnaha in eh, eh, eh, salafiyiinta ee takfiriyiinta ee itixaadka ku jira cadaadiskii culayskii ay sheekha saareen ayuu sheekhu u adkeysan waayey mar kalena wuxuu yidhi sheekhu wuxuu u adkeysan waayey oo iska caabiyi kari waayey cadaadiska ay saareen xubnaha salafiyiinta takfiriyiinta ah ee itixaadka acdaaba ka ah waxaa isweydiin leh yani mutaطarifiintan iyo takfiriinta uu sheegaya waa ayo acdaada itixaadka waxaa ka mid a rashid qanushi acdaada itixaadka waxaa ka mid ah adictor asheekh salmaan alcawda waxaa ka xubnaha itixaadka waxaa ka mid ah adictor cisaam albashiir oo sudaniya ayib markaa wuxuu leeyahy kuwaasaa takfiriin buu leeyay ma kuwaasaa waxaan u jeedaa oon idinku soo qaatay in hebel waa takfiri ama hebel waa maalinkaa maanta mutaarif sida ay calmaniyiinta iyo nimankan kale libraliyiintu libraliyiintu ay u isticmaalaan bal aljihaat algarbiya alyowm galbeedka laftoodu maanta haddaad saxaafadooda aada aragto waxay saas isticmaalayaan oo maanta waxaa yani asalafiya became equivalent to takfiri السلفية تساوي ها التكفير ayb walidaalika ayaa waxaan doonaynaa waxoogaa aan dul maro masaladaasi alghuluw hadal aanaan u leeyna idin wadaagi maayo waxaan idiin soo guurinayaa hadal uu yidhi sheekh saalex alfawsan xafidahu llahu tacaala dabcan sheekha hadal baa ka keenaya sheekh cabdiraxmaan albaraag iyo sheekh alfawsan hadalladu odhan doono waxaa ka keenay waayo niman calmaaniyiina oo sacuudiyiina ayaa akhi xadkiibay dhaafeen xadkiibay dhaafeen qaar ba mid baa wuxuu yidhi shardi maaha inuu qofku aakhiro uu cadaabka ilaahay ka badbaado inuu nabi maxamed rumeeyo jariirad sacuudiga ka soo baxda awsaa ku qoray bal wuxuu qoray waxa weeyaan yahuudiya nasaaradu kufaar maaha yani tasaahulkaasi meeshu dadka gaadhsiiyey inxiraafa inxiraafka caqadigaah ee diinta lagu baabiinayo ayaa keentay markaa sheekha waan idin dulmar doonaa hadaladiisa wuxuu sheekhu yidhi alxamdu lilah wbacd buu yihi faqad kahurat alxamalaat wاlistinkaaraat calى اlguluwi fi اddiin wa hiya xamalaat waistinkaaraat bxaq waxaa farabadatay buu yidhi yani ololayaasha lagaga soo horjeedo الغلو fi ddiin in diinta lagu xadgudbo waana ololayaal xaqa buu sheekhu yidhi lanna alguluw fi ddiin manhiyun canhu fi lkitaabi wasunnati walijmac kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka iyo ijmaaca intaba waxaa ku sugan buu sheekhu yidhi in guluwiga la diido aan aanu banaaneen aayado qur-aan ayuu sheekhu sheegay qul yaa ahla اlkitaabi laa taqluu fi diinikum gayra اlxaq